أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh wsalaat ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waatbaacihi waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sagaalaad baynu ku jirnay fii axkaami iljanaa-is wuxuu ku saabsanaa meydka arrimihiisa waxaynu ka bilownay xanuun baa meydka ka horeeya haddii qofku jirado waxyaalaha lagu samaynayo waxaynu maraynay qodobka shanaad bacdu maa kaana yastashkii bihi nnabiy sala allahu calayhi wasalama wixii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam isku dhoweyn jiray qaarkood baa la soo arooriyey bacdumaa kii qaarkii oo kaana nabiga ah calayhi salaatu wasalaam yastashii mid isku dhoweeya bihi shayga sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye kaana wuxuu nabiga ahaan jiray calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye ha ahaatee yadacu yadahu shariifa gacantiisa qiimiga badan ayuu nabiga ku dejin jiray cala almariidi qofka buka korkiisa ayuu gacantiisii sharafta badnayd korkiisa saari jiray wayaquulu afka wuxuu ka dhihi jiray allaahumma yaa allah eebba weynow rabbannaasi yaa rabbannaas dad idaylkii allaha lehee maamula ee abuurow adhib ilbaasa allow dhibkan teji oo dhibkan dhaqaaji qofkan dhiban dhibka fuulay jiradaa ilaahu dhibkan ka qaad isfi allow qofkan caafi anta adiga baa keliga ashaafi ilaaha wax daweeya laa shifaaa caafimaad ma jiro ilaa shifaauka uka adiga eebbaa caafimaad aad keento midaan ahayn oo jira ma jiro shifaa-an caafimaad allow qofkan cafi caafimaadkaasoo laa yuqaadiru aanan qofkan uga tegin saqaman cudur dhammaantiisu waqaal waxaa kaloos nabiga yidhi liladii nin u yidhi shakaa u sheegtay ilayhi nabiga wajacan xanuun wuxuu ku yidhi dacyadeg gacantaada deji cala aladii meel korkeed ku deji ya'lamu xanuunsana min jasadika korkaaga ka mida waqulka gadaal waxaad tidhaahdaa bismi illaahi halaathan waqul sabca maraat acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir intaana toddoba goordhe bismiillaahina saddex goordhow bismillaah eebba weyne magaciis aan ku caafimaad halaatan saddex gooraad dhihi waqulka gadaal waxaad tidhaahdaa sabca maraatin toddoba goor waxaad tidha acuudu waxaan magan galay bicizati illaahi eebba weyne sharaftiisaan magan galay wa qudratihi eebba weyne awoodiisii baan magan galay min shari maa shay shartiisaan ka magan galay ajidu aan helaa ee xanuunka waa xaadiru aan ka cabsoonaa oo xanuunkau sii batiya geeriya ilaahan intaba ka magan galay kamaa rawaa muslimun imaamu muslim siduu u wariyey aydan xadiidkaa hore siduu u wariyey si lamida ana ah. nabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya ishtakaa nabiga waa jiraday faraqaahu waxaa nabiga tufay oo u duceeyey jibriilu maraku jibriil calayhi jibriil korkii assalaamu nabadgelyo ahaatee biqowlihi jibriil hadalkiisii buu nabiga ku daweeyey bismi illaahi eebbaweyne magaciisa qiimiga badan aan qof yahow kugu daweynaa urqiika eebbaweyne bisinkiisaan kugu daweynaa waxaan kaaga daweynaa min kulli shay-in shay la arka dhammaantii shaygaasoo yu ku dhiba haddaad nabigii tahay baan bisinka eebba kaaga daweynaya min shari kulli nafsin naf la arkoo dhibaato ka suura gasha dhammaanteed sharteediina bisinkii ilaahan kaaga daweyna aw caynin il sharteedna bisinkii ilaahan kaaga daweyna caynkaasoo xaasidin mid waxasta ishiisa sharteedana waxaan kaaga daweynaa bisinka eebbe allaahu eebbaweyne yushfiika ha ku caafiyo bismi illaahi gebagabadii haddana magacii lagu bilaabaa lagu dhameeyey bismillaahi eebbaweyne magaciisa magaca qiimiga badanaan urqiika kugu daweyna lix waxaa wey jawaasu istidbaabi lkaafir calaykum asalaam waraxma jawaasu istidbaabi alkaafiri walmara gaal inuu ku daweeyo iyo walmarati naagi inay ku daweyso iyadana waa bannaanta oo haddii qof muslima oo dawadan yaqaan la helo waa kasii fiicanta oon gaalba loo baahanayn wamaca daalika haddana waa bannaan tahay in gaalkii uu ku daweeyo ama qof naagaa taqaan jiradaada dawadeeda iyadana nabad hor waxaasoo wanaagsan in jinsi la arkaabuu isaga isdaweeyo wax isbaro horta waxbarashada laga hadlaayo ama dawada laga hadlaa waxaa naag daweynaa naag inay noqoto waxaa naag waxbara naag inuu noqdo ragga sidoo kale waxaa nin daweynaa nin inuu noqdo waxaa nin waxbarana nin inuu noqdo kolkaa in saasaa wanaagsan ta kalena ma banaanta jawaasu istidbaabi ilkaafiri gaalkii daweyntiisa banaanaanteeda iyo walmarati naagtii gaalkana uu muslim daweeyo naagtana ay nin daweyso inay bannaan tahay way ajmaca almuslimuuna muslimiin waxa ay ku kulmeen calaa jawaasi mudaawaati alkaafir gaalkii daweyntiisa banaanteeda bannaanaanteeda korkeeda ay ku kulmeen idaa kaana hadduu yahay gaalka amiinan gaal cadow ah oo qofkii jirana keliyaha kala baxaa lama rabo kii jirana inta lamidi raaciya keliyaha laga dhilqina dayuuradaa lagula ordaa gaal dhargay ama ah, taajir maalqabeen oo kelihiisii madoobaadeen a ah kuwii lagu rakiba kolkaasaa konton kun oo doolar kelidiiba laga bixina gaal saasoo dhagarowa oo muslimkii coloqoboo mindi raacina ama irbado suna ku tallaala intay qof indhaha ka bixiyeen ama intay irbad suna ku turqeen dhali weyda xisaab male marka gaalka haddii la ogaadoos yahay si gaal aamin uga suurogalaaba adag idaa kaana aamiinan buu sheekhu leey haddana waxaa laisku hadlayn kara bal ha noqdo gaalse aamin ma noqdo amiinna ma noqdo ajmaca almuslimuuna muslimiintii waxay ku kulmeen calaa jawaasi mudaawaati alkaafiri gaalkii daweyntiisa banaanaanteeda korkeeda idaa kaana gaalka hadduu yahay amiinan midan cadow hayn oo aamina ah hadduu yaho lilmuslimi muslimkii u aamin ah waxaa kaloo ku kulmeen wa calaa jawaasi mudaawaati rajuli min inuu daweeyo banaanaanteed korkeeda lilmarati uu naag daweeyo wax ka dhalinaya wax kalama dhaaf haddii umulusadiiyo waxaa iyo naag taqaan la waayo ninkaa ka dhalinaya walmarati naagina inay daweyso inay banaan tahay korkeeda lirajuli nin laakiin wuxuu sheekha ku xiray markay labada jinsi isdaweynayaan fii xaali daruura haddii loo dhib qabo wey dhibaato xaaladeeda gudaheedii wey in istakdama arasuulu subanihii waa adeegsaday sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya fii bacdi lmushrikiin gaalada qaarkood wuxuu nabiga u adeegsaday istakhdama arasuulu sala allahu calayhi wasalama bacda almushrikiin gaaladii qaarkeed buu nabiga adeegsaday fii bacdi shu-uun arrimihii nabiga uu lahaa qaarkood gudaheedu u adeegsaday hoos buu shiikha ka tilmaamay min daalika maa rawa albukhaariyu min istijaarihi sala allahu calayhi wasalama lirajulin khiritin jidyaqaana yacrifu ariiq waa markuu hijroonayay nabiga makal mukarama uu ka haajirayey madiina munawara uu aadayey cabdullaahi bni qurayd nin la yihi oo aada u yaqaanay baadiyihii jeedka wada yaqiinay ilaa jidkii weyneydee caanka ahaa ee makiya madiine laysuga tag tallaabi jiray maqdin baa jirta in lasoo raaxdaynayuu nabiga filaayey kolkaa jidkaa ma uusan qaadi karin inuu madiine ka hallaabana ma rabo kolkaa nin gaalu ijaartay kuwa u daliishada gaalada in la kaashado oo ciidan iyo wax loo doonto walfarqu baynahumaa baciid ninkaa u ijaartay iyo gaaladan kale hal ijaartay laleeyahay farqi weyn baa u dhaceeya farqigana waxa wey afar nin bay ahaayeen oo nabiga iyo abuubakar iyo caamir ibni fuhayr markaa gaalkan la socda ay ijaarteen cabdullaahi ibni urayqeyb saddex nin muxuu yeeli kari lah kolka waa nin oo gacanta lagu hayo oo shartiisa iyo awoodiisa laga tabaroon yahay ee gaalkaa tabaran haddaad la timaadid oo tirahdid wax ila qabo ama kaalayo dagaal iyo waxaasaan gelaya ihil haddaad tiraahid midkaad uga yeeratay gaalka ee muslimkae kula dagaashan ma gaalka labadiinaa kala xiga adiga seed uga amin noqonaysa waa kaa xoog badan kolka gaal laga xoog badan yahay sidii yahuud nabiga calayhi salaatu wasalaam ama ninkan oo kale gaal laga tabaroon yahay ood adiga saydarada iyo awoodda korkiisa ku leedahay adeegsigiisii wax kuma jabna laakiin gaalkaa xoog badan odan berri iska fujin karin oo ninkaad u kaashanaysiiyo adiga aydan kala xigin kaas maya wax diinta ogashay markay nabigu gaalada u yimaadeen maku ku soo duulay maka mushrikiin baa degnay madiinana gaalaa nabiga la degnay markaa qolo gaalaa u timid oo tiri maadaamaynu madiine wada degannahay ood mushrikiin u duulaysa aan ku raacno lan astaciina bikaafirin calaa mushrikin wuxuu yihi mushrik iyo gaal isu kaalmaysan lan astaciina bikaafirin waa qoladii madiine la degnay calaa mushrikin waa qoladii maka degnay lan astaciina bikaafirin gaal eebba beeniyey kaashan maayo calaa mushrikin mid ilaah u shariyay u kaashan maayo waalkufru milatun waaxida gaal suu lan yahay waa halqaws muslimna muslimna hal qowsu kolkaasuu fii baxdi shu-uun waxaa weeye kolka arrin oo dhan meene arrimo qaarkood kuwaasoo kale dhimale wa kaana wuxuu ahaa nisaau saxaaba asxaabta haweenkeeda yudaawiina aljarxa yudaawiina waxay haweenkii asxaabta daweyn jireen aljarxa dhaawacay daweyn jireen fi ljihaad jihaadka gudihiisa calaa cahdi rasuul rasuulka wakhtigiisii korkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye imaamu albukhaari baa arrintaa wariyey rubayac gabar la oran jiray binti mucaawid qowlahaa inay tahi kunaa naqsu haddaanahay haweenkaa saxaabta waa duuli jirnay maca arasuuli sala allahu calayhi wasalama rasuulkaan raaci jirnay duulaanka oo maxaad qaban jirteen nusqil qowma mujaahidiinta dagaalamaysaan waraabin jirnay wanakhdunuhum waa u adeegi jirnay wanarudu lqatla maydka gurigaan ku naqi jirnay waljarxaa dhaawaca ayaan ilal madiina geyn jirnay ilaa intii looga tegi lahaa marka inay naagininta weyn karta waa kaas toddoba waxaa wey jawaasu itikhaadi lmaxaajir asaxiya karantiilkii wey iyadana waa bannaan tahay jiro qaab daran sidii daacoonka oo dadweynaha deg deg ugu faafaysa markaana warjeefaysoo dhammaynaysa jiro noocaas hadday jirto inta markaa ay jirada hayso intaas in la koobo meel gaara la geeyo la weel duwo iyaduna inay bannaan tahay wey bal qofka jirada aan sabab loogu noqoninoo qof caafimaad qaba iyo qof jiran inaan laysku darin iyaduna haddana qadihii iyo qadarkii mid anfinaysaa maaha jawaasu itikaadi ilmaxaajir karanti la yeelashadooda banaanaanteedii wey asaxiyata caafimaadka loo nisbeeyo meel dadka jira lagu ilaaliyo oo inta jira lagu daweeyo inta caafimaadka qabtana looga ilaaliyo yajuusu waxa banaan bal yustaxabu waxaa la jeclaystay an yujcala in la yeelo asxaabu asxaabulamraad xanuun yaal dadka qaba almucdiyati u gudbaysay dadka kale fii junaaxin meel in la yeelo khaasin iyaga u gaara min almustashfayaat isbatallada ka mida waa la qaybinaya qeyb dadkan caadigaa ah lagu daweynaya qeybna qolada aan loo geli karin baa loo dhaafaya wa an yumnaca in la reebo alasixa dadka caafimaadka qaba min alitisaali la xiriirsi laga reebo bihim bilmardaa kuwaan jiran inay la xiriirsadaanaa laga reeba siwaa mumaridayhim kuwa iyaga dhaawicinaya ee daweynaya maahaane daliilkeedii waa kan liqowlihi baa u daliila hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya liasxaabi libil niman geelayaa buu nabiga la hadlaye jiraa jirta geela ku dhacdo dhukaan la yira haddii markaa neefka neefkan u soo uro markaasba waa qaadaya markaasuu nabiga tilmaamay in la kala celiyo wuxuu yihi laa yurid mumarid neefbuka yaan loo dhoweynin calaa musaxi neef caafimaad qaba qoladii geelaan lala hadlay geela cadhada qaba iyo geelaan cadhada qabin kala ilaaliya laa yuriidu mumarid neef jiran dusan qofka geela la aroorinin ama laa yuurad lama arooriyo laguma daro mumaridun neef jiran calaa musaxin nin caafimaad qaba looma geeyo faidaa kaana haadaa haddii arrinkaasi uu noqday fi lxayawaan xoolihii neefkii jirana looda jiraa ku dhacda lugdhis la yiraa dadka qaarna dabaka ruub yihaahdaan sanbabaa ku dhaca cudur u darana waa la kala celinaya xoolihiiba haddii sidaa la yiri oo kelimatu mumarid ayaa jiro walba keenaysa faidaa kaana haadaa arrinkan sheegnay hadduu noqdo filxayawaan xoolaha gudahooda fa fil insaani dadka jiran iyo caafimaadka qaba in la kala celiyo min baabi awlaa tan xoolaha waaba ka daran tahay haddana weli qowlih nabiga hadalkiisiibaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya fi taacuun taacuunkii wuxuu nabiga yihi idaa waqaca taacuun hadduu dhaco biarlin dhul hadduu ku dhaco wa antum idinkana ad bihaa dhulka daacuunka ka dilaacay aad joogtaan falaa takhrujuuha ka bixina minhaa dhulkaa daacuunka uu ku dhacay ha ka bixina firaaran min qadariillah idinkoo qadihii eebba ka hararaaya bani israa'iil baa sidaa ku rogmaday suuratu lbaqara arrinkaas tilmaantay alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allaahu muutuu huma axyaahum marka ibra la tusay kolkaas sidii wax qadliya qadar ka cararaya haddii magaaladaad joogtayba daacuunuu ku dhacay ha ka tegin magaalada idaa waqaca haddii daacuunka uu ku dhaco biardin dal hadduu ku dhaco waantum idinkuna bihaa dhulkaad daacuunka ku dhacay aada joogtaan falaa takhrujuu minhaa ardadii ha ka bixina waidaa waqaca daacun hadduu ku dhaco biardin dal ku dhaco walastum bihaa dalkiina aydaan joogin falaa tahbituu ha ku hoobanina calayhaa meesha daacun ka qabta karantiirka iska cad wey waxaa weeye hadduu magaaladan ku dhaco magaaladan dadkeeda waa la celinayaa laga yaabo inuu ku maqan yahay daacuunkii oy urqaadeen dadan magaaladaa jooginna magaaladii la keeni maayo magaaladan kuwa joogana bixidii la ogolaan maayo kolka waa maxjarkii wey karantiilidii nafteedii wey haddaba soo ma caarili karta haddii nabigu uu yihi laa cadwaa walaa diyara oo macnaheedu yahay jiro laysuma gudbin karo isbaasaysana ma jiro oo haddaad wax qaabdaran aragtid waxba ha baasaysanin alqadaau waalqadar aamin waxaan ilaah kuu qadarin kuu iman kari maayo idan ti iyo tan ma isdiidayaan sidii sheekha labadaba u kala madxiyo arag midba meeluu foolka u saaray wa amaa qowluhu hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yidhi laa cadwaa isku reebasha ma jirto walaa tiyara isbaasaysina ma jiraan famacnaahu warkaas macnihiisii waxuuy laa isu gudbin cudur laysu gudbiyo laysku reebto mu'athiratun mid wax saamaysaa ma aha binafsihaa keligee ay biduuni iraadati illaah eebba weyne inuu doono ma ahaane jirada iyada iskama socon karto iyadaana waa la arkay xelkowso aqal keliyata ku nool bay qaarna jiradii ku dhacaysa qaarna ayaan ku dhacaynin marka taas nabiga calayhi salaatu wasalaam lagala dooday ee la yihi yaa allah annagu xoolaan dhaqanaa xoolo dhaqataan nahay markaa geelii neef kamida ah baa lagu arkayaa ama dhukaan ama neef loodiyaa ma arigii kamida ah baa jiradii lagu arkaya halkaas neef baa intii kala siinaya kolkaa jiradii xoolaho dhan bay ku dhacaysa taasaan aragnay markii taas nabiga lagu xujeeyey loo daliishaday war yaab luu nabiga yihi oo kooban wuxuu yidhi bal sii wada jiradii waabtiriye neefkii ugu horeeyey famanaca dalawal kaas yaa ku reebtay markaad tiradaashaan tanaa dhukaan qabtoo ku reebatay tanna yaa ku reebtay taasaa ku reebatay weligaaba sii wad midda u horeysee lagu arkay taas yaa ku reebtay abadan idan waad garatay inay masalatu lqadlaa walqadarta haddaad tiraahda kanaa hergab igu reebtay isaga yaa ku reebtay hataad ogaato inuu ku kale ku reebtay kaas yaa ku reebtay adoon midna kugu reebanin hergabuu kugu soo dego soomaalka bas madaxa ku budeeya qufaca cid kugu reebtayna aan la arkin idan famanaca dalawal kii u horreeyey yaa ku reebtay waxa ku reebtay male idan cudurka khiyaarkiisa iyo awoodu leeyahay kuma tillaabsadee iraado ee baa jirta xabadiiha midna loo dhimana midna loo dhimanay intaa beerkii wadna xabad looga dhufana waa iska dhex fadhiisani waa loolya xabadiina waa ku jirta midna meel kaba saalan beerkii wadna ay uga dhexday waan iska bakti kolkaa waxaan tasarufaadka iyo asbaabta iraadatullaahi casa wajal ay u baahan yihiin biduuni iraadati illaahi casa wajala wax fula oo meel mara male haddaad tiraahid waxaan eebba u baahnayn baa jirana ilaah labaad baad ka dhigtay waxaas waa in waxaan eebba ahaynba eebba u baahda wey yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah kolka waxaan eebba u baahnayn baa jira haddaad tiraahi isagii naftiisa eebba ka maarmay ayaad eebba ka dhigtay gaalimo wey nooceedana shirki wey marka laa cadwaa walaa tiyara waxaa weeye shimbir baas iyo bale badataana ma jiro maalin baas iyo bale wadataana ma jirto bil iyo bale wadataana ma jirto alqadaa walqadar baa jira maa asaabaka lam yakun liyukhdi'ak wamaa akhda'aka lam yakun liyusiibak wixii eebba ku gafsiiya cid kugu toosin kartaa male wixii eebba kugu toosiyana cidkaad leexin karta male ruficat ilaqlaamu wajafat isuxufu wax dib loo qoraa male wax walba horaa loo qoray marka wixii la qorayna waa hangegay wax daraad la qoray male jamacnaahu laa cadwaa walaa tiyara macnaheedii waxaa wey laa cadwaa isku reebasha muathiraatun mid saamayso dadka ku dhacda maaha binafsiha iyada nafteeda ay biduuni iraadati illah eebbaweyne doonistiis la-aantee daalika uu doonay id laa yaqacu ma dhaco abadan fii milkiillah eebbaweyne uunkiisa uu leeyahay gudahooda maa laa yuriid waxuusan eebbadoonin ma dhacaan wahaadaa arrinkaas hayru maanicin haddana mid eeba maaha min itikhaadi sababiilwiqaaya ka dhowrsasho jiradii laga dhowrta sababteed sababtaas in la samaysto tallaalkii oo kale oo layidhaha jiraa laga yaabaan la istallaalo arrintii ma diideyso maxaa jira middaanna waa dadaal dadaalna waa laysfaray cala alaqal qaliyo qadarkaa reeyi maha waa inta lagu tallaalaa jiradii lagaa tallaalay kugu dhici karta laakiin tumaniina iyo raaxatulqalbi iyo hadhow inaadan mucaatabo samayn nuucan maabaad helaysaa wahadaa kayru maanicin oo haddaad tiraahda sababkii hadduusan qadli iyo qadarkii reebaynin maxaa lagu falaa qadlahan iyo qadarka miyaa taqaanaa adiga asbaabtan waa lagu faray qadlihi iyo qadarkaana waxaad og tahay ma aha haddaad qadlaha iyo qadarka og inaad cuskata waa ahaan lahayd oo aad tiraahid waxaan korba waa igu dhacay ma dhaafaayo marka isku lugoyn maha tallaal iyo gaashaaman maaha ama waxaa ilaa wailaa iguma dhacaayo kol hadduusan kolley iguba dhacayna isdhibi maha kolka qadihii iyo qadarkii baadan ogaan karin qadihii iyo qadarkana looma daliishada macaasida iyo waxaas laakiin aalaamta waa iman doonta waa loo daliishan karaa oo markaad qandhatid ilaah qadihii iyo qadarkii baan ku qandhaday haddaad tiraa nabad iyo caanow laakiin markaad salaada ka tegtid ood macsiya geshid amaad khamre cabtid amaad zinaysatid ilaahay qadihii iyo qadarkii baan ku zinaystay khamradaan ku cabay ma dhihi kartid sababta sayd ku ogaatay in zinadan iyo khamradaan cabiddeeda ku qadarnayd ma ogi kolka midaan kale oo aalaamta waa la sheegay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuu wanaqsi min alamwaali waalanfusi waathamaraat waxaa in laysku ikhtibaara horaa lagugu sheegay oo intaad adduunka ku nooshahay dhibaato iyo masiibo kuma gafayso adiga ha kugu dhacdo ahalkaaga ha ku dhacdo awlaadaada ha ku dhacdo ardadaad ku nooshahay ha ku dhacdo inay masiibo imaani oo lagu ikhtibaara oo shar iyo khayr baad la kulmi taas waa lagu sheegay iska ilaaliyaa lagu yiri kolkii intaad macaasidii samaysid inaad khadiyo qadar u daliishatid edab edabdariyo been laysku daray waadna edab darsatay oo rabbigaabaad khilaaftay waana beenta ee qadihiyo qadarkii waxaad taqaanaad ogtahay ma aha waxaan eebaahaynoo yaqaanana male amanaa bilqadaa'i walqadar waa rumayna laakiin ma naqa goormaan garanaynaa qadihiyo qadarkii markuu yimaado kadib aan garanayna qofkan markuu dhintay aan garanaynaa waxaa kan qadaa walqadar inuu ahaa shaqinimo iyo iimaan la-aan hadduu ku dhintay hortuu iimaan la-aan dhintay kadib baan garanay ahlu naar inuu yaho shaqi yahay laakiin kolkii hore maanan ogeyn intuu noolaa khaatimo iyo ciribsuu banaan ka sugaynay wahadaa kayru maanicin min itikhaadi sababi liwiqaaya is-ilaalin sababteed yeelashadeed mid diidan maaha maca ictiqaad adigoo weliba ictiqaadsan oo niyada ku haya allaa waaqiya mid wax ilaaliya inuusanba jirin ilallaahu eebbaweyne ma ahaani wa ana aladii shaygii laa yaqiihi illaahu uusan eebba ilaalinin laa yumkinu suuragal ma aha an yuslama in laga nabadgalaba waqad su-ila suubanihi la weydiiyey sala allahu naxariis allaha badiya calayhi subanaa korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye ahlijamal geel baa la weydiiyey alajrabi ee cadhaqaba oo la yihi geelo cadhada isku reebta isaga geelu caafimaad qabo turjoog uu yahay dhogortiisa qurxan tahay ayaa neef cadhaqaba yimaada kaasaa wada qabadsiiya saasaan aragnay baa nabiga lagu yidhi faqaala wuxuu yidhi waman acda alawala neef lagu arkay kii u horreeyey kaasna yaa ku reebtay wax lagu jawaabaa la waayey fa akhbara wuxuusuu banuhu sheegay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya ana taksiira isku reebashada waxaan waxaan uu ku reebto inay lilaahi eebbaweyne u sugnaatay waxdahu keligii waana ana maa shaygii ushaa eebba doono kaana waa ahaanaya wamaa wixii uusan lam yasha eebbadoonin lam yakun ma ahaado sideed waxa weeye wujuubu ciyaadati lmariid qofka muslimiinta ka jiran booqashada la booqanayo inay waajib tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistii ka sugnaato tirada badnayd xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun riwaayo labaad xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun wa fii dimniha lixdaas xaq ama shantaas xaq ee qofka muslimkaa qofka kale muslimka uu ku leeyahay waxaa ka mida idaa marida facudhu markaad laba erey dhadhamisana wujuubkaa kuu soo baxay midu waa amarka rasuulka idaa marida facudhu waa amar hadduu xanuunsado booqo cudulmariida iyadana waa soo aroortay dadka jiran booqda labadaas shaqaba amar bay ku yimaadeen markaa wujuubkii waa kuu muuqanaya mar labaad wujuubkii waa kuu muuqanaya markaad dhadhamisay cibaarada xaq la yihaah oo xaqulmuslim almuslim baa laga cabiray xaqa marka waxaa waajibka ba ah, xaq laga cabira idan cinwaanka sheekh ayaa buu leeyahy wujuubu ciyaadati lmariid waajibnimuu ka cabiray awal waa sunaa la oran jiray waajib wey nusuustiiba saasay ku timid iyadoo la ysfaraayo idaa laqiitahu fasallim calayhi waidaa dacaaka faajibhu waidaa stansaxaka fansax lah waidaa cadisa faxamid allaha tacaala fashamidhu waidaa marida facudhu waidaa maata kolka waxay lixdiba ku yimaadeen amar haddii ilaah iyo rasuulkiisa amar laga maqlana awaamirta wujuubaa loo qaataa haddii la hela cila saarifa wujuubnimadii ka leexiisa u ekaysiisa manduub inuu yahay taa waa gar ciyaadati lmarid hijirana booqashadiisii waajibnimadeedii yajibu waxaa waajiba cala almuslimi qofka eebba u hogaansamiya muslima korkiisa waxaa ku waajiba ciyaadatu akhiihi walaalkiis booqashadiisa walaalkii almuslimi ee muslimka ah ilaa muslimkaa ku walaala gaal walaalka ma aha adoogaa hadduu dhalay habartaasaa dhashay wal hadduu gaal yahay walaalkaa ma aha walaalkaaga runta ana ka muslimka aw wasadaqa allaahu fii qowlih inama almu'minuuna ikhwa lagu xasriyo walaalnimadii iimaanka qowlkii rasuulkana waa runtiisa almuslimu akhulmuslim uu rasuulka sidaayey kamaa qaala casa min qaa'il siduu eebba uu yiri faasbaxtum binicmatihi ikhwaanaa ilaahay nicmadiisa islaamnimadaa sababteed aada walaalo ku noqoteen faasbaxtum binicmatihi ikhwaana idan walaalnimadan markii qof soomaaliya walaal loo sheego kii nasabka unbaa u degdegaysa waxaa jira diintii dadku sidii la rabay uma gelin alaana midaan walaalnimaday nusuusta sheegayso midaan aabbihiyo hooyada uma badna sida nusuus haddaan akrinoo kale fii islaamkan laga hadlay inamaa almu'minuuna ikhwa marka laleeyahy almuslimu akhulmuslim marka laleeyahy fa asbaxtum binicmati ikhwaana marka laleeyahy faman cufiya lahu min akhiihi shay marka laleeyahy faman ufiya lahu min akhiihi shay-un waa laba isdishay kolkaa dilkii la isdilay naftiisa ayaan walaalnimada islaamnimada goyn karin kolkaasaa laleeyahay faman cufiya lahu min akhiihi shay idan nusuusta walaalnimaday sheegayso oo dhan waa midda alimaanu walislaam lagu walaaloobay akhiihi lmuslim idaa mariba haddii walaalkii muslimka ahaa jiradow daliilkeedii waa kan liqowlihi nabiga hadalkiisii waa u daliila sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi atcimu ljaa'ica qofka baahan quudiya wacuudulmariida ka jirana booqda wafuku lcaaniya kan la qafaalay sii daayo qof muslimaa qafaalan yan cadaawuu ku jira waa in wax alla wixii la heli karee la haaman karo ee xoog iyo maal iyo dhaqaal iyo xataa haddii wax kaleba la waayo oo gaalada wax laga hayo inta lala gorgortamo ee la yidhaaho wargaal baan idinka haynaa sii daayo wixii muslimaad haysaan waa idiin sidaynin kolkaa qofkaas gacanta cadaawa ku jira waa laga furaa xataa gacan muslimba ha ku jiro tuuga haysata balaa haysata bilaysiya mashaqa haysata meeluu ku qabiran yahay xadaraa lagu haya kolkaas sidii lagu fakin karo baa lagu fakinayaa wafuku lcaaniya ka la qafaalay fakiya sii daayo alasiir caanigii baa lagu fasiray waa ka la qafaalay wayustaxabu waxaa la ammaanay lahu lilmuslimi qofka muslimkaa waxaa loo ammaanay idaa caadahu hadduu booqdo qofkii muslimka ah fii maradihi maradi ka muslimkaa jiradiisa gudaheedii hadduu ku booqdo marar baa ay dadku booqashada aad bay soomaaligu cadaleeda oo ku wanaagsantahay laakiin way isku baleeyaan jirada booqashada laysbooqanayo qofkii la booqday loo du-ay maaye walwal dhibaataa lagu abuurayo ka alla kii booqdaba cudurkiiba magacu bixinayo isaga jiran ayaanba ogey naftiisa cudurka ayaa marka si qofkii walwal iyo dhibaato loogu abuuray waxaa leeyahay jiradaadaan u jeedaayo magacaas ama wadaaddaa ku hayaa laleey ama ardooyin baa ku dardaray ama jiniyaad ku joogsatay ama balaaya kaa korbooday wuxuusan kii jiran ogeyn baa loo sheegaya kolkii wixii loo sheeg qofkii waa waalanay haddana intaasoo dhan loo kala sheegay mid yiraa shimbir baa ku dawaa iyo mid yiraa geedaa ku dawaa iyo mid yiraa dacar buluq baa ku dawaa waa la wareerinaya kolka waxaad moodaa inay soomaalidu ku heshiisay wareerkaaso waxay yidhaahaan qof buu kow boqol ku talisa kana waa daciif waa jiranya melikumowdna waa ka cabsanaya birtiya kor suran oo ilaah ka war rumaysanaya kolkaa wareerkaasoo dhan ba looma baahno laba erey baa loo baahanya kow markaad soo booqatay waad u dacaynaysa ilaaha ku cafi tahuurun laa ba-s xanuunka aan ku haya dembigaagiyaa lagu dhaafaa wax jiriyo baasiyo bale ka qaadi maysid iyo idkhaalu suruuri qalbihi qofkaan jiran aad qalbigiisa farax gelini war waad ladan tahaye wax kaama hadlaysne waxaan waa dembi dhaaf insha allahu beriyaad caafimaadi waxba noqon maysidi ilaahay tuugoo sabir qalbigiisii faraxaad gelini xaqiiqadaanna waad u sheegi adiga jiradaana u abtirinin arbaciyo talaado wax la qabtayna ma ogi isba ma oga isaga xanuunka qaba yaan maalin la asiibay ogeyn riwaayadaas looma baahna kolka qofkii inaad u ducaysid waa ima doontaa usluubka inaad qofkiina u ducaysid qalbigiisana farax gelisid waxaad ugu gargaari kartana aad ugu gargaartid kistaan caanaha isku jeenan ama ergabaa ku haya kaniiniga ama malabkan iyo xabadu sawdadan iyo basashan waxaanay diinta dawada ku sheegtay biyihii waa dow oo cuntadii waa dow oo malabkii waa dow sawdadii waa dow waxaan dawada isticmaal ilaahay tuuq qur-aan isku akri khayrkaana u sheeg qalbigiisana farax geli niyadiisana deji laakiin ha wareerinin kolkaasay kolba habar ugu imaanayso oy baab iyo balaayo ugu furayso yaa qofkii kolka sida loo booqanayana waa kan waa la tilmaamay idaa dacaahu fii maradihi haddii qof muslim oo jiran aada jiraduu jiran yahay ku booqato waxaa la ammaanay an inuu duceeyo midkan wax booqana lahu kan jiran uu duceeyo muxuu ugu ducaynayaa bishifaa'i caafimaad allaha ku caafiyo jirada allaha kaa qaado saana la leeyahy ilaahay habeenkiina hurdadiisa ha u macaaneeyo maalinkiina hawshiisa saas markaad ugu ducaysana waa an yuwasiihi an yuwasiyahu kii wax booqanayey kii la booqanayey waa inuu u dardaarmo bisabri adkaysi uu cudurkan waa ku dhaafa hadday maqaadiirtii noqotayna lama qaban kare adiga sabir aada ku sabrayso oo cabasho iyo buuq iyo balaayo aadan midna isgelinin si ajri aada u heshay inamaa yuwafa saabiruun ajrahum bikayri xisaab waa yuwasiyahu waa inuu u dardaarmo bisabri dulqaad waa an yaquula lahu an yaquula kii wax booqanayey lahu kii la booqanayay waa inuu u yiraa maa hadal uu yadiibu ku wanaagsanaado bihi hadalka nafsahu kan jira naftiisa ku wanaagsanaato kamaa yustaxab sida loo ammaanay lahu kii wax booqanaayey usluubkii booqashada laynoo sheegaya allaa yutila aljuluusa fadhiga inuusan dheerayn inta wagtiisa ninkaan jirana kordhegin haddaad u timid si gaaban daqaa'iq macduudaa kugu filan haddaad meeshii gambar dhigato baashaaliya sheekana ku qabato waxaa laga yaabaa isaga naftiisa waa qof xanuunsanaya fadhigaas dheer ma xamili karo kaadiyaa qabanaysa ama meeshayba uga imanaysa dad badanaa saf ku jiroo soo booqanaya ahalkiisiiba u adeegi lahaa waxaa laga yaabaa masaalix iyo daniya dawo la siin lahaa arrimaa rakiban adiga marka qofkaan hawsha u socotay ha curyaamini meeshii gambar ha dhiganine intaad adigoo taagan afar kelima tirahayd intaan waa sahlan tahay kabacdina goobta banne wixii gadaashaa soo booqana u banne wixii xanaanaynaya u banne isagana danihiisa iyo hawlihiisa u banne kamaa yustaxabu sida loo ammaanay lahu ka wax booqanaya allaa yutiila inuusan dheeraynin aljuluusa fariisasho cindahu cinda almariid ka jirin agtiisa fadhigii lagu dheereeyo wa kaana wuxuu nabiga ahaan jiray sala allahu naxariis allaha caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya idaa cadda hadduu suubanaha booqanayo marilan qof jiran qaala wuxuu nabiga u dhihi jiray lahu midka jiran laa ba-sa xanuunkaakan dhib male waa caadi in qof bani aadam uu jirado wax baasiyo balaayaha ama wax haraabaa oo lala yaabay leedahay male cudurna waa la maraa caafimaadna waa la maraa waa sunnatullaahi fi jidku eebba addoommada u jiday inta la nool yahay kolka dhibaata male tahuurun cudurkii waa dembi dhaaf inshaa allahu haddii eebba weyna doono xadiidkeeda imaamu bukhaari baa wariyey falyaqul ilmuslimu qofka muslima ha yihaaho daalika hadalkaa nabiga uu yidhi qofka muslimkaa asxaabta liakhiihi waakiisa u yihaaho sagaal wujuubu xusni danni billaahi xaala almarad ciwaankaana waxaa wey kii xanuunsanaa buu ku saabsan yahay adiga haddaad tahay kii xanuunsanaa waa inaad niya sami aad ilaahay wanaag ka marayso inuu dembigaagoo dhanba dhaafa ilaah inuu ku caafina haddaad dhimatana janno ku geyna xadiis qudsiya baa-eba ka sugnaaday subxaanahu casa wajalla suubana xadiiskii noo sheegay in eebba yihi subxaanahu wa ana cinda xusni danni cabdii falyadun bimaa shaa aniga addoonkayga waxaan u ahay malihiisa wanaagsan ilaahna xaggiisa subxaanahu watacaala waxaan wanaag ahaynba kama yimaado xumana eebba kama suura galaan kolka si eebba xuman loogu maleeyo lama arko haddaad eebba xumo u malaysana waabaad ku gaaloobaysaa wadanamtum danna sawi wa kuntum qowman buuran waa fi lkitaabi alcasiis qur-aanka ku soo aroortay in gaaladii lagu yidhi wadaalikum dankum aladii danantum birabbikum ardaakum fa asbaxtum min alkhaasiriin malihii xuma eedeeba u qabteen baa idin hojiyey daalika dannu aladiina kafaruu faweylu liladiina kafaruu min annaar kolkaa malaha xun oo eebba loo maleeya kufri iyo gaalnimo wey eebba xaggiisa waxaan wanaagahayn kamaba yimaad imaa cadlan wa imaa fadlan waxaa eebba ka imaanaya ama waa xisaabtamid oo addoon gaf iyo gardarriyo gaalnimo geystay yaa ciqaab lagu edbinaye la sameeyey cadlan taasi waa cadaalad wa imaa fadlan ama caasi ha la noqdo ama caabid ha la noqde wanaag baa xaggiisa ka socda taana waa fadlan fadlan min allaahi wa nicma wallaahu caliimun xakiim waa barwaaqi iyo deeq dheeraada oo ayba ka timid labadan baa ka timaada alcadlu oo xisaabtamida oo haddaad adiga edabdarro geysatay in jaza laguu taabto waa cadli oo lagu taabsiiyo iyadoo lagu edbinayo sawaabka lagu celinayo edabdarada lagaa naqaayo cadlun min allaahi wey wa imaa fadlun ama samafal wey marka sida xuma loogu maleeya waa sidee kamaba suuragashaba kolkaa cinwaanku yaa buu leeyahy macaan gaaruu leeyahay wujuubu xusni danni malo wanaagiisa waajibiddii bilaahi eebba loo maleeyo walaa siyama xaala almarad oo haddii marka aada nooshahay aada bayna arajaa'i waalkhawfi ku noolay oo qof ilaah nicmadiisa iyo dembi dhaafkiisa iyo jannadiisa u hanqaltaagayo oo filaya haddaada caradiisa iyo cadaabkiisana ka baqaaya xan markuu yimaado tii ahayd khowfka xagga iska dhig rajadii baad baraxtiri rajadii baad baraxtiraysaa xan markaad aragtay laga yaabo xanuunkan iyo jiradan inuu wafaad gafuurka ku hayo ood adduunyaba ka tegayso idan waxaad eebba ka malaysatoo dhan ana wax fiican xajaaj ibni yuusuf baa dhib badnaa maa baqiya min asaxaaba asxaabta wixii ka haray wa abnaa-u saxaabuu mariyey nag ka dhigay markaasaa jira uti sakaraadkii baa yimi hadaladii u dambeeye laga maqlay waxaa ka mid ahaa allaahuma arxamnii fa ina cibaadaka laa yadunuuna anaka tarxamuni ilaah wax naxariis ii filaaya lama arkee dadkao dhan wuxuu moodaya inaad cadaabaysid laakiin aniga naxariis baan kaa filaya siduu eebba u yaqaana allaahuma arxamnii faina cibaadaka laa yadunuuna anaka tarxamuni isagaa naxariis laga waayo dadkiibuuna ka dhigay saciid ibnu jubayr ninkii dilay ee eegowracay markaasaa naxariis looma filaynin culamadii waxay isku raaceen ninkaa markuu noolaa si kastaa loo canaante markuu dhintay kadib isagii iyo yaziid iyo walam yalcan yaziidan bacda mowtin siwa almighaari fi liqraa'i haali qofka hadduu caasi aha iyo hadduu caabid ahaa hala naqdiyey intuu nool yahay qof fiican maaha hala yiraa ama hortiisaba ha laga yiraaho ama ummaddaba ha looga digo laakiin markuu baktiye kadib banaankaa laga maraayo laa tasubu lamwaata fa inahum afdow ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen waa lagula xisaabtamay allay la jiraan adiga markaas ka har warkaagii waa dhammaaday kolka malahaas wanaagsan in eebbal loo qabo laga maarmaan axaadiistan waxyaalaha ku soo arooray cilmi baa kaaga kordhaayeyo waxyaala yaaba in mid dembi iyo gaalnimo iyo xunbuu ku emir dhamaystay wuxuu yaqiiniyey ila naaran dardaaran buu sameeyey wuxuu yidhi ilaa canceene ii geli maaye markaa nafbax maxaa yeeli doontaan waxaad ku talisaan ku yeelaynaa wuxuu lafahayga angejiyaan lixabaali ilaahay haddaan xabaal ugu tago bartay damba la arki maayo banaanka dhiga kolkay lafahayga angegaanna gube kolkay qumudaanna shiida kolkaad shiidaanna maalin dabayl badan la suga marka cirkan isku darmaan meel iga doonaa ha waaye dabaysha ku dhex sayr lama rabo maalin aan dabayn lahayn tawsiyaduu bixiyana waktigaygii banaanka dhiga markii wixii dhacaana baxo lafihii dhayluuqaani angegaanna dabqabadsiiya kolkay gubtaanay qumudaanna shiida oo riiqa kolkaad buda ka dhigtaanna maalin dabayl badan la egto kolkay hawada kacdo ku dhex firdhiya xaggee sidaa iga doonaya ninkii baa nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ilaah intuu soo kulmiyey lafihiisii siduu ahaa laga dhigay amaama lahay rabbi la hor joojiyey oo ilaah yihi subxaanahu watacaala yaa cabdi maa xamalaka calaa maa sanacta waxaan ad samaysay maxaad ula danla runtii unbuu sheegay wuxuu yihi khawfuka yaa rabbi gafkaan galaan ogaa inaad inaanaysaan ogaa cabsi aan kaa qabo darteedaan saanu yeelay wey ilaah ninkii waa afiyey jannana galay subxaanahu casa wajal ilaah ninkii waa cafiyey jannana ninkii la geeyey waanoo imaan doona xadiiskiisa wujuubu xusni danni mala wanaajintii waajibideed bilaahi eebba la maleeya xaalal jirada wakhtigeeda yembaqii waxaa haboon lilmuslimi qofka muslima u haboon idaa marida hadduu jirsado oo wa ashrafu u dhowaado geeri an yuxsina danna mala inuu wanaajiyo bilaahi eebbe xaggii uu ka malaysanayo tacaalaa eebbe korahaye wuxuu malaysanaya min annahu eebbe subxaanahu ceeb la sawfa yarxamuhu inuu kan jiran u naxariisan doono oo walaa yucadibuhu usan naari doonin wayakfiru lahu inuu dembigiisi u dhaafo ayuu malaysanaya oo walaa yu'aakhiduhu usan dembigiisa u qaban doonin wuxuu anahu eebbe wuxuu malaysanaya waasicu lmakfira siduu isku tilmaamay ina rabbaka waasicu lmakfira wa rabbuka alkafuuru duraxma wainii lakafaarun liman taaba wa aamana wacamila saalixan uma atada waanahu eebbe wuxuu malaysanayaa in wawaasicu lmawfira dhaafidiisu fidsan tahay waraxmatu wasicad kula shay naxariista eebbe waxay u waasaan noqotay wax la arko uunka ka mida waraxmatuhu eebbaweyne naxariistiisa wasicad naxariistii waa gaartay kula shayin wax la arkaba liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allah badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiye wuxuu yihi nabiga laa yamuutana yuusan dhiman axadukum qofkiin ilaa wahuwa isaga oo ha dhinta yuxsinu danna yuxsinu wanaajinayo bilaahi eebbaweyne adanna mala intaa xanuunkiiba yahay xanuunka markuu qofka jirada maxaa ugu dambeeya kolkay nafta qaadqaadayso talqiin shahaadada carabkiisa lagu tiro wey waa la ogaado in aakhiru kalaamihi ay noqotay shahaadow kolka baltalqiintii arka iyo sidaynu u foolbanay oo innaga talqiinta waxaynu akrinaa baxda dafni gaxanteena markuu meytii ka baxo intaasoo mitay intii la duleeliyo roob iyo malaasi cariyo beriyo luxud la isugu daro ka gadaalna ciid lagu aamusiiyo usreel aakhira yahay kadib baynu talqiinta aqrinaa laakiin arka talqiinta inay tahay hinda alxayaa intuu yahay way talqiintii weli naftii baa ku jirta waxbuu garanaya waa mukalaf markaasaa loo laqinaya sheekadii dheerantixi jirnayna maaha talqiinte talqiintu waa kelimatu shahaada waa baas laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah inta haddaynu ka maqallo waa iska daynayna guul baynu joognaa ku celcelin mayna waa u kaadinayna isagaa dii xoogaa nashaad u kordho os caafimaad dareemo oo sheeki iyo gabartii iyo wiilkii aawa ah yidhaah waa ku soo celinaynaa inagana waa la kor fadhinaynaa in waxaan rabnaa in hadal laga maqla kan ugu dambeeya man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu muxamad rasuulullah dakhala aljanna intaasaa rabnaa idan talqiin waa intuu qofka nool yahay waxa la laqinayana waa kalimatu shahaada amaa khudbadan dheere la jeedina yaa fulaan ibna fulaana lafkeedii meesha uu ka biloway talqiintii aan aqrin jirnay adoogii la sheegi mahaa habartaa loo sheega yaa fulaan ibna amatillaah qur-aankiina muxuu yihi udcuuhum liaabaa'i kolka qofkiin habartiis loogu yeeray mama banaanaba wax habartiis loogu yeeray ciisaa jirta isna abalaanta ugu waca yaa ciisa bna maryam habartaa loo aabuusan qabin udcuuhum liaabaahi amar eebowe kolka gafkeedii wuxuu ka bilaabana in la yihaah yaa cabdallaahi ibna xariima la yihi maa mukhaalafadii koobadu kolkaas wardheeraa la taxay alaana yaatiyaani lmalakaani lmuwakila alkarimaani lmuxaasiba falaa yurawicaka walaa yufasicaka walaa yuhlaaka walaa walaa walaa walaa waidaa jaaaka waqaala laka man rabuka waman nabiyuka wamaa kada faqul kada waqul kada waqul kada sheeka dheer baa la taxay kolka talqiinka arka iyo saan u foolbaanay talqiinu ka dhiman doona kolka bictibaari maa ya-ulmeyid marka laleeyahay nabigaab isagoo nool bay ku soo degtay inaka mayitun wa inahu mayitun waa nool noolnahay markaas maxaa laga wadaa biictibaari maa ya-uul wuxuu qofka u socdo ee muxaqaqa yaan dhimanaynin in la dhimanaa waa la sidii wax dhacay waa laga cabira kolka kelimadan mayid ana talqiinulmeyiti ka dhiman doona u laqinidiisii wey fiiri markasuu sheekha u sharxo inay talqiintu tahay kelimatu talqiin keliya yaa laga fahmi karaa shaqa qofna oo ku saabsanayta maxaa jira maa maxna talqiin hadda la iska daba yiraa hawo macalinka kolkuu ilmaha wax baraayo oo yihaa qul bismi illaahi araxmaani iraxiim ardaygiina u yihaha bismi illaahi iraxmaani iraxiim waa taas talqiinta waa laba qof oo isdaba socoto oo qofkana hadalkii uu ku horeeyay wax yaqaan kii la baraya inuu ka daba yiraaho kolka talqiin waxaa la rabaa adiga inaad ashaadatid kii xanuunsanayeyna buu kaa daba ashaatee inaadu keligaa yoontid talqiinba ma adaa iska yoom kelimatu talqiinaa diidaysa intaasaan fahmi weyne cajaminimadana yeelaysa aynaan luqal carabiya sidii la rabo u garanaynin wa ilaa waxaan dhihi lahayn war waxaad akhriyaysiyaa kaa dabale na kaama dabalaha idan talqiinba ma yembagii lilmuslimi qofka muslima wax u haboon idaa cayana hadduu arko ixtidaara akhiihi walaalkiis in malakumoodkii ku soo xaadiray an yulaqinahu inuu u laqino kelimata alikhlaas ikhlaaska kelimadiisii oo fa yaquulu uu yiraa kii muslim ahaayee noola cindahu kan xanuunsanaya agtiisa laa ilaaha ila allah buu ku leeyahay wuu xusuusina islaankan waa jiran yahay bihaa laa ilaaha ila allah yuu xusuusina xataa yadkuraha kan jiran ha yidhaahe waxaa loo xusuusina inuu yidhaaho waay kolkan waa talqiin waxaa loo dan leeyahay waa kan jiran in mar aan ka maqalo xataa yadkuraha hadduu noo yihaa ilaaha mahadle se tawxiiduu ku dhintay amaluu leeyahay inuu jannada toosu gala maca saabiqiin iyo in hadduu gafaf lahaa waxoogaa la soo ciqaabo waa suuragal laakiin jannuu ku dambayna kol shahaada aan ka maqalo xataa yadkurahaa ilaa shahaadii uu ka xuso oo wayaquuluhaa uu ka yihaaho faidaa qaalahaa qaalaha hadduu shahaadadii yihaa kufa canhu waa laga haraa qofkan sabar iyo dulqaad male waa sakaraale ashahaadaan ka rabnay intaas hadduu noo yiraa buuq iyo baashal waa ka dhaafaynaa ee wa in huwa kii xanuunsanaaya hadduu takalama hadlo bikalaamin war kalaamkaasoo hayriha aan ashaadii ahayn acaada kii ag fadhiyeyna waa naqa talqiinahu laqinidii ashahaadu u naqa maxaan raadinaynaa rajaaa yakuuna inuu ahaada quudaraynteed aakhira kalaamihi kan jiran warkiisa waxa u dambeeya laa ilaaha ila allah inuu noqdo tanaan rajaynaynaa oo hadduu noqdo fayadkhul wuxuu galayaa kii jiranayey haddii warkiisii shahaado u dambayso aljannatu gala daliilkeediina waak liqowlihi qowli rasuul suubana hadalkiisii yaa u daliila sala allahu allah naxariis aleyhi suubanaha korkiisa wasalama allah nabadgeliye uu yihi laqinu u sheega mowtaakum kuwiina geeri u socda laa ilaaha ila allah u sheega wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi man qofka uu kaana ahaado aakhiru kalaamihi warkiisa kan ugu dambeeya laa ilaaha ila allaahu uu noqdo dakhala aljanna jannuu galaya imaamu axmed iyo abu daawuud baa wariyeen wahuwa saxiixun waana saxiixi wey ka talqiintii waa u laqinay seen yeelayna dhiidhiidin waxaf soomaalka lagu yihaa markii muxtadar qofkii lagu soo xaadiro deeridiin ay ku soo dhowda waa isku duweyna marka laysku duwana qibladaa la adina lugihiisa xagga qiblada loo jeedina madaxiisa waxoogaa koraa loo qaado murtafic waxaa la rabaa wejigiisa qiblada in lagu aadiyo saasa ku nafbaxay kolka kow iyo toban waxaa weye tawjiihulmuxtadar kii ay geerida kusoo xaalirtay jeedintiisa ila alqiblati loo jeediyo isagoo qiblada wejigiisa ku aadan yahay hadhinte tawjiihulmuxtadar kii lagu soo xaaliray jeedintiisa ila alqiblati loo jeediyo yembaqii waxaa haboon an yuwajaha almuctadaru kan lagu soo xaadiray in la aadiyo wahuwa aladii kii wey ay daharad muuqatay calayhi korkiisa calaamaatu lmowti geeri calaamadeed waa la garanaya wixii dhimasho arki jiray qofka dhimasho u socda waa maleyn karaa isagoo lugihii qaboobenayay sankii qallaxday midabkiisii bedelmay yaad aragtay indhaha fiiq fiiqayo ku dhaafsan ila alqiblati qibladiyaa la aadina murtajican isagoo u jiifa calaa shiqihi layman dhinaciisa midiga korkiisa ee loo jiifina wain lam yumkin hadduusan suuro gelayn fa mustalqiyan isagoo tiirsano calaa dahrihi dhabarkiisa ku tiirsan warijilaahu labadiisa lugoodna ila alqibla qiblada la aadiyey wain ishtadad haddayse daraato bihi kii jirana sakaraatulmowt geerida xanuunkeeda hadduu ku daraado quri'ad calayhi korkiisa waxaa lagu akriya suuratu yaasiin baa lagu akriya dhaqankii wey tan waaba naqaanay rajaa-a maxaa yaasiin loogu akrina an yukhafifa allaahu eba inuu fudaydiyo taalaa korahaye canhu xaggiisa bibarakatiha suuratu yaasiin suurad qur-aana oo baraka miirana wey daliilkeedii waa kana biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama eebaweyne nabiga korkii naxariisee nabadgelya ku badiya uu nabiga yihi ma min mayitin mid dhinta ma jiro yamuutu dhinta fatuqra-u caleyhi yaasiin lagu aqriyo ilaa hawana allaahu eebba weynaa fudaybiya caleyhi korkiisa raqamka koobaad fiiri riwaahu saaxiibulfirdows baa wariyey can abidardaa'ina ka wariyey wa abi darrina ka wariyey wa huwa daciif xadiiska waa daciif warawaahu bilafdin aakhara abuu daawuud wanasaa-ina waa wariyeen ka gadaal taqmiidu caynayhi baa imanaya wallaahu aclam